ah khiyaarkeeda ayuu u baab yahay tuctaqu gabadhaasoo tuctaqu la xureeyo wa zawjuhaa ninkeedana xurun u xur yahay wixii ku soo arooray iyo xurunkeeda siduu noqoni ayuu baabkan u baab yahay weeyaan gabar addoon ah oo ninkeedana uu xur yahay ayaa xurowday xukunkeeda muxuu noqonayaa guurkooda muxuu noqonayaa khiyaar ma heli mise ma helaysa ma leedahay mise ma laha ayuu baabkan baab yahay laakiin labada xadiid oo imaamka u baabaystay labadaba lafdo shaada ku jirta lafdo shaada ayaa ku jirta wa calayhi marka meeshaan la leeyahay baabu khiyaari اlamati ama imaamku leeyay baabu khiyaari اlamati tuctaqu wa xurun wa cabdun ayaa noo imaan doonta waana saxda xadiidka marka xurka sheega waa shaad shaad weeyaan marka waan iska akrinayna insha allah tabaaraka wa inta kale xadiidka waa waa xadiid saxiixa laakiin lafdada wa xurun ayaa wa cabdun weeyaan marka sidaa loola socdo wa calayhi marka baabka waa iska dulmarayna laakiin baabkan baabka dambe ayaa marka wixii xugun ah uu ka ratibma laakiin baabkan labada xadiis imaamku so or labadaba waa shaad ayaa ku jira lafdada ayaana shaad ah oo xurun ah marka iskuma dhibayn xadii saddex kun afar boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixun duuna qowlihi wa kaana zawjuha xuran fa shaadun isagaa kuu sheegayba qaala imam nasai abarna qutay bn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani wa iqatun habt xadaana jamil bn abdilxamid dabi wa iqatun saxiix kitaab can mansuur بن المعتمر wa ثiqة ثبت عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي labadaba waa taqaana waa ragga aimada ahaa oo waxaa weeyaan ثiqada ahaa fuqahadana ahaa ibraahimna waa taqaanaano wax yar waxaa ku jira tdliis ayaa ku jira lakiin aswad isaga waa kamil in shaء allah tabaaraka wa taعaalى dhanka meeshii laga rabay ishkaal ma laha waa faqiih waa iqa waa habt can caaishaةa um اlmuminiin radia lahu ta qa way tilmuna caisha ishtaraytu waxaan soo iibsaday bariirata gabadha bariira la yihahdo ayaan soo iibsaday fashtarat ahluha reerkeedii waxay shardisteen walaa'ahaa xaqa qaraabanima ee lagu helo xuraynta inay yeeshaan fadakartu dalika linabiyi arrinka ayaa nabigan u sheegay sala allahu calayh waali wasalam faqaala nabigan wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam actiqhaa xuray fa inama alwalaau walah liman acطa alwariqa qofka fidada bixiyo oo kaashka dhiiba ayaa walaha iskale weeyaan actiqiiha xuraydha fainamaa in kalamaan alwalaau walaha oo qaraabanimada lagu helaa xuraynta addoonka la xurey ama adoonta la xoreeyey liman ayay u sugnaatay acطaa siiyey oo bixiyey alwariqa fidada qofka bixiyey oo kaashka lacagta dhiibay ayaa waxaa weeyaan walaha iskala qaalat waxay tihi facataqtuha waan xoreeyey fadacaha rasuula nabiga alla u yeehay sala اlah alay slam fakhayaraha wuxuu doorrimaadgeliyey min zawjiha ninkeedii inay la sii joogta iyo inay ka faaruqdo ka fasaqato qaalat waxay tihi low acطaanii kada wa kada maa aqamtu cindahu low acطaanii hadduu isiin lahaa kada wa kada inta iyo intaa oo xoolo ah iyo dhaqaalo ah iyo dahab ah iyo fida ah maa aqamtu cindahu agtiisa ma aanan joogeen fakhtaarat nafsaha nafteedii ay dooratayoo inay fasaqato oy waxaa weeye ninkaas ka xerag furata ayay dooratay wa kaana wuxuu ahday zawjuhaa zawjkeedana xuran xur ayuu ahaa meeshaadka marka waa xaggee wa kaana zawjuhaa cabdan waa ninka muqiifa oo taqaanaan oo noo imaan doona insha allah tabarak wa tacala saddex kun afar boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiixun doona qowlihi xuran akhbarnaa camr ibn cali alfalaas can cabdiraxmaan imahdi waa imaamkii camr ibn cali alfalaas waa iqatun xaafid xadatanaa shucba waa imaamkii can alxakam ibn cutaybata alkindi waa iqatun tabtun rubama dalas can ibrahim ibn yaziid anafci can aswad can caaisha annaha umuna caaisha araadat waxay doontay an tashtarii inay soo iibsato bariirata gabadha bariira la yihahdo inay soo iibsato fashtaratuu walaaha walaheedii ay shardisteen inay qaraabanimadii xoraynta lagu helaayey ay iyaga yeeshaan ay shardisteen kow fadakarat dalika lilnabiyi nabiga usheeg sal sl umuna caaisha faqaala wuxuu yihi nabigeena calayhi sala slam ishtariiha soo iibsa waactiqiiha gabadha bariirla xuray faina alwalaa walaha iyo qaraabanimada lagu helo xoraynta lagu helo liman actaqa qofkii xoreeyey ayaa iskala weeyaan fautiya kadibna nabiga qodobkaas qodob ayuu ahaa fautiya bilaxmin hilib ayaa loo keenay faqiila waxaa lihi ina hada hilibkan mima ayuu ka mid ahaaday tasudiqa bihi lagu sadaqaysta calaa bariirata bariira faqala wuxuu yihi huwa hilibkan laha iyada sadaqatun buu yahay walana anagana hadiyatun buu nooya hadiyad wakhayaraha rasuullah nabiga lagu doorimaadgeliyey wa kaana zawjuha xuran ninkeedana xur ayuu ahaa laakiin wakaana zawjuha cabdan weyaan marka baabkan iyo axaadiistiisaba xagg iska dhig waa isleeyihiin laakiin ishkaalka yeella waxaa weeyaan ninkeeda mugiia xur ma ahayn addoon ayuu ahaa waxaa laga hadla waa bariiro bariirana waa wax macruuf oo la yaqaan ninkeeda inuu ahaa addoon uu ka daba oynay oo umuna caaisho leedahay waxaan aad ula yaabay nabiga u sheegaysa calayh salaa slaam yacni bukiis bariiro jacaylka u qabo weyninka intuu la egyahay iyo nacaybka ayada ay u qabto ka dabooynaa intaa waxay ugu fasakan kartaa addoonnimadii addoonku ku haray iyadoo la xoreeyey isagana addoonnimo ayuu ku haray marka nacam ya fasaq miya faskiga dumarka iyo ragga waxay ku kala tagaan oo xoragaas la xiray aqabilta nikaaxaha wa taswiijaha bi hada madkuur marka la yidhaahdo oo isna uu yihahdo qabiltu nikaaxa wa taswiijaha bihada almahli madkuur uu yihahdo hawsha ay dhacda dhallinyarada aaday u rabaan allah idin yasiro wixii dhallinyaro oo hawsha u baahan ragga qaarna labalaba iska rabaane inkastoo laga yaabo in la qootimeeyo iyo saddex saddexa ayaga allahu yasiro aamiin daha laakiin waxaa idin taalo fain lam tacdiluu hore cadaalad qofaan sameynayno maalinta qiyaama adoo saa u leexsan ha imaanin ninkii yurub iyo maraykan joogana yuusan naag labaad u dhowaanin maxaa yeelay ilmahaagii gaaladaa la siini intaad ilmo kale raadi raadini islaanta waa masayri kadibna ilmihii waxay in badanoo ka mida ah waxay gacanta ugu shubayaan ama tarbiya darraa ku dhici amaba gaalay gacanta ugu shubayaan kadibna maxaad samaysay muro gunti ku jira kuwa geed ku yeel looma daadiyo marka dadkaas mustadacfiinta oo meeshaas ku lugo-on naag labaadan guursan baabkaaska jooji allah alla haddii aad yahay meeshaada ilmahaas iyo islaantaas inaad soo badbaadiso un ka shaqeey bas hamigaada ha noqdo ilmahaas ay u gaaloobi lahayn islaantaana ay muxuu ahaay ay diinteedii ay u haysan lahayd iyo kusoo celin lahayd laakiin meeshaas aan jooga <laughs> kuwa kale madaxa ku dhufari howlaa kuu taal inkastoo rag jiraadee ilaahay aad gabdhihi macaaneeyo gabdhihii muxuu ahaa xagga joogay ay u ogolaadeen inay guursadaano bal ay jirno isku toosan yihin lakiin boqolkiiba ama kunkiiba hal inay qutaa laga yaabaa taana xaggee laga arki marka fasa furiinka marka oy dumarka iyo ragga markii qabiiltu nikaaxaha wa taswiijaha biaadahada mahar markuur markaad tiraahdo ama qofka u yidhaahdo ninka iyo xaaskiisa waxay kala tegi karaan laba arrimood mid koobaad waa alaaqi alalaaqu marataan fa imsaakum bimacruufin oo tasriixun biixsaan taas garanay dalqadii marka hadduu ninka yihahdo anti aaliqun alaaan saddex baad ku furanta hadduu yihahdo jamaahiir ahlicilm waxay qabaan in saddexdaba israacayaan waa taqaanaan ama uu yihahdo aaliq aaliq aaliq uu yihahdo jamaahiir ahlicilmi saasay qabaan alaima alarbaca ka mid a luqluuqa amaba waxaa weeyaan bacdu ahlicilmine oo hadda halkaan aan fatwoonno in hal laga soo qaadana saddexdii oo zamanka nabigeena jirtay alayh salat slam zamanka abubakarna jirtay zamankii sayid cumarna radia allahu canhum jamiican qayb ka midi jirtay oo ahayd in loo xisaabi jiray saddexda hal loo xisaabi jiray taana waa qowl oona kolleyba markii hadda maslaxada iyo jawaani badan laga eegay sidoo kalena nusuustii nabigeena iyo dhaqankii xilliga nabigeena ee abubakar iyo cumar qayb ka mid jirtay culimo badan oo ah muxuu ah muxaqiqiinna ay qaateen laakiin alama alarbac aanan ahayn hadda la fatwoodana waa taas alcumuum marka alaaqaas amaba saddexda mar israaci amaba kala rereeb aday ku taallaa meeshii aad martee alaaqaas waa mid qeybta labaad waxa la fask wafaad qofka hadduu dhintana abcan waaba dee geeri hadday la kala dhinto waaba dadaan isla jooga dee adduuniya aakhare kala jira xaasis uma noqonayaan qeybta labaad marka waa faski waa ninkii xaaskiisii inay ka fasaqato oo intay qaadi u tagto qaadigii uu arinti arinta dhegeysto gabadhii dhibka haystay kadibna uu yihahdo ninkan waan kaa fasaqay yacni waan kaa furay waa un oo qaadi uu ku dhufto waxyaabaha marka ay xaaska ninkeeda ugu fasaqan karto oo wax aada u badan waxaa ka mid ah ninkii ilaaha naga badbaadiyey cudur waxaa ku dhacay mucdiah cudur mucdiah ayaa ku dhacay oo sida hadda idisk kale ninkii waxaa lagu arkay nasal allah slama alcafiya inuu idis qabo way ka fasaqani hadal ma laha baras iyo judaam iyo xanuunadaas lisqaadsiiyo oo khatarta ah ayaa muxuu aha ku dhacay ninkii isna waxaa weeyaan way ka fasaqan kartaa sidoo kale ninka ciniin ayuu noqday ya inamaa macahu midla hudbat athawb waxba ma baqaan karaba hawshii maqsuudka liisu guursaday ma fulin karo waa ka fasaqan kartaa laakiin waa iska iska tagaa maaha